alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira can caaishata radia allahu canha ana qurayshan ahamahum sha'nu almakhzuumiyati alatii saraqat caaisha waxay sheegtay ilahay raalliha ka noqdee inuu quraysh ahamahum uu hami geliyey oo qaar hami u saaxiiba ka yeelay oo mashquuliyey sha'nu almakhzuumiy gabadhii reer bani makhsuum ahayd xaalkeedii allatii taasoo saraqat waxadday gabadh reer bani makhsuuma oo waxadday ayaa arrinkeedu hami geliyey oo ay ka warwareen qurayshi waxayna jeclaysteen gabadhaa inaan gacanteeda la gooyin bay jeclaysteen fa qaaluu waxay yidhaahdeen man yukallimu fiiha rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaa rasuulka ilaahay shanigeeda kala hadlaya faqaaluu haddana waxay yidhahdeen waman yajtari'u calayhi yaa ku dhiiranayaba rasuulka sala allahu aleyh wasalam laa axada yajtari'u calayhi mid ku dhiiranaya ma jiro ilaa usaamatu bnu zayd usaamoyna zayda mooyaane cid kale kumaba dhiiranayso arrinkaa inay la soo qaado xib rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay kuu jeclaa ah xibu bimacnaa maxbuubuh waa ficli oo mafcuul looga jeedo wasniga ficlina in loo isticmaalo bimacna mafcuul marar badan bay soo aroortaa dibxun fahuwa madbuux wafadaynaahu bidibxin cadiim ay bimadbuuxin cadiim marka xibu rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalama maxbuubu rasuuli illahi sala allahu aley wasalam baa macnuhu dhacaya rasuulka ilaahay kuu jecla aad ka dhigto bedel ama bayaan aad ka dhigto ilaa usaamatu bnu zayd usaamatu bnu zayd mooyaane ka bedelo xibu rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam rasuulkii ilaahay kuu jeclaa mooyaane cid kale oo ku dhiiranaysa inay kala hadashaa ma jirto waa sabiil badal sida horeynu laqbaynina waa cala sabiili bayaan fakallamahu usaama waxaa la hadlay rasuulka sala allahu aleyh wasalam usaama la hadlay faqaala wuxuu yidhi atashfacu fii xaddin min xuduud illah nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam usaame wuxuu ku yidhi atashfacu miyaad shafeeco qaadaysaa ergeynaysaa fii xaddin xad miyaad ka shafeeco qaadaysaa ka ergeynaysaa xadkaasoo min xuduud illaahi xuduudda ilaahay ka mid a uma qaama intaa dabadeed nabigu sala allahu aleyh wasalam waa kacay fakhtaaba waa khudbadeeyey faqaala wuxuu idhi inamaa ahlaka aladiina min qablikum waxaa halaagay oo qura kuwii idinka horreeyey anahum kaanuu idaa saraqa fiihim ashariifu tarakuuh annahum kaanuu waxay ahaan jireen ummadaha hore idaa saraqa fiihim ashariif hadduu dhexdooda waxado mid sharaf badani tarakuuh waa ka tegi jireenoo waa iska dayn jireen wa idaa saraqa fiihim adaciifu aqaamuu calayhi alxadd haddii mid daciifa oo liita ama taag darani oo waxadana aqaamuu calayhi alxadd waxay ka oogi jireen xadka ayay ka oogi jireen oo ay goyn jireen wa aymullaahi low ana faatimata binta muxammadin saraqat laqatactu yadaha nebigu wuxuu uhi alayhi asalaatu wasalaam yacanii dhaarashadan allah ku dhaaranayo ayaa dhaartayda ahe yacni allah baan ku dhaaranaya waa macnuhu dhacya ay waym llahi qasamiy baa macnuhu dhacaya low ana faatimata binta muxammadin hadday sugnaan lahayd in faadimo ina muxammad ah ina rasuul ah calayhi asalaatu wasalaam saraqat inay waxaddaa hadday jiri lahayd ma jirti laqatactu yadaha waxaan goyn lahaa baa nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam gacanteeda ayaan jari lahaa wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnaa kaanat imra'atun tastaciiru almataaca watajxadu waxay ahaan jirtay gabadhi tastaciiru mid markaa caariyaysato ammaanaysata almataaca alaabta iyo adeegga iyo qalabyada waxyaalaha noocaasay ammaanaysan jirtay watajxaduhu waana dafiri jirtay intay ammaanaysato bimacnaa weel iyo wax la mida ayay ka soo qaadataa oo toobal caaro uga soo qaadataa darisyada dabeedna waa dafirtaa fa amara nabiyu sala allahu alayh wasalama biqaطci yadiha nebigu wuxuu amray calayhi asalaatu wasalaam goynta gacanteeda la goynaayo ayuu nebigu amray calayhi asalaatu wasalaam xadiiska hore waxaa soo wariyey bukhaariiyo muslim ayaa soo wariyey qadarkan dambe riwaayadan dambe ee uu sheikhu inoo keenay ee sheegaysaa inay gabadhi alaabo ama weelal ama wax la mida inay ammaanaysan jirtay dabeedna ay dafiri jirtay iyada waxaa markaa soo wariyey muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkani wuxuu ku saabsan yahay xaddu sariqa ayuu ku saabsan yahay tuugada xadkeeda ayuu ku saabsan yahay hore waynu soo aragnay axaadiis ku saabsan tuugada iyo xadka laga jarayo ku saabsan xadiidkani wuxuu inoo kordhinayaa inay waajib tahay xadka in cid walba oo dembiga la timaada xadka in laga oogaa inay tahay mid waajiba waa inaan la samayn qaarna in laga oogo xadka qaarna laga baajiyo waxyaalaha ciqaabta lagu mudanayana waxaa ka mid a in xuduuddii dadka qaarkood laga oogi waayo oo kuwa markaa sharafta leh ama ha ahaadaan qaar xagga nasab ahaan sharaf badan ama ha ahaadaan qaar madaxa ama madaxi dhashay ama ha ahaadaan qaar xoolo leh oo tujaar ah xadkii in laga oogi waayaa kuwa dacafada ee taagta daranna laga oogaa inay ka mid tahay waxyaalaha lagu halaagsamo yacnii cadaalad lala yimaadaa la rabaa cadaaladuna waxay tahay altaswiyatu bayna almutamaasilayn labada shay ee isu dhigma ee isshabbaha in la simo wataswiya cid walba in la simaa mid cadaaladda sharcigu amrayo ama ee ciddii sharcigu simay in la simo ayaa waajiba ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaan laakiin in la yahay cid walba ha la simo taasi cadliga la rabo maaha saas aawadeed shicaarada iyo halkudhigyada la odhanaayo sinaan oo sinaantii aan waxba lagu xadaynayn waxay noqonaysaa mid halad ah. ciddii sharcigu simay waa in la simaa cid aanu sharcigu simin waa inaan la simin waxaa laynoo sheegay muminka iyo gaalku inaynay sinayn afaman kana mu'mina kaman kana fasiqa laa yastawuun qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun kuwa cilmiga le iyo kuwan cilmiga lahayn inay sinayn baa laynoo sheegay yacni ashyaa inayna sinayn sharcan laynoogu sheegay baa jira gaaladii waxay odhanayaan wax walba waa in la simaa labkiiyo dhadigii waa in la simaa gaalkiiyo muslimkii waa in la simaa xataa waxay gaadhsiiyeen khaaliqa iyo makhluuqa in la simo uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun ilaahay bay cid kale la simayaan marka taa gaaladaa samaynaysa tallahi in kunna lafii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin taswiyada iyo sinaanta iska itlaaqan ee cid walba la odhanaayo ha la simo waa qalad waa baatil waa midaan sax ahayn cidda sharcigu simay baa in la simo ay tahay labada ruux hadday la yimaadaan dembi keliya la yimaadaan dembigaasina xad yahay cadaaladda sharcigu amray waxay keensanaysaa labadaba xadka in laga jaro midna xadka in laga baajiyaa ma bannaana cuquubo muqadaro xad ah haddaanu dembigu lahayn oo tacsiir ay tahay tacsiirta dadka sharafta leh ee fudalada ah waa dhici kartaa in loo khafiifiyo ama laga baajiyo aqiiluu dhawi lhay-aati caharaatihim dadka sharafta u saaxiibka ah yacni markaa u dhaafa dhacdhacooda waxaa loo jeedaa waa wixii axad aan ahayn axadku cuquubo muqadaro aan lagana yarayn karin lagana badin karin buu leeyay hadduu shaygu xad yahay xad sharci ah waa ciqaab jaan go'an ma aqbasho in laga badiyo oo laga ziyaadiyo in laga yareeyona ma aqbasho hadday sidaas tahay ruux walba waa in laga ogaa mid sharaf le iyo mid daciifaba laakiin ciqaabta sidaa u jaanta go'an haddayn dembigu lahayn ee uu yahay dembi marka ijtihaadaan aqbali karaa cuquubo marka waxa weeye xaakimka ama qaadigu u qadarayo oo u qiyaasayo dadka qaarkood fadligooda ay fudalada yihiin qaar baa waxaa laga yaaba inay cibaado badan yihiin laakiin qaladka halkan ay ku dhacay midna waxa weeye waa mid markaa xumaanta caadaysta xumaanta u caadaystaana wax markaa xadle maaha marka midna tacsiir baa laga ogayaa ama tacsiirtii baa lagu adkayn karaa midna tacsiirtii baa laga khafiifin karaa amaba laga dhaafi karaa lifadlih fadligiisa iyo cibaadadiisa daraaddeed marka xadka sharciga ah waa in ka qaniga iyo ka faqiirka iyo ka sharaftale iyo ka liita iyo ka xoolaha leh iyo ka markaa aan xoolaha lahayn iyo ka cilmiga leh iyo ka jaahilkaa ah, waa in nooc walba laga ogaa ka xorta ah iyo ka addoonka ah ka waxa weeye baytka ah iyo kaan ahayn inta mid walba waa in si isku mida looga ogaa waxyaalaha laga qaadanayo xadiiskan waxaa ka mida oo laga daliishanaya xuduudda in laga shafeeco qaadaa inaynay bannaanayn shafeecadu waa maxay waa in wasta laga sameeyo cid markaa sharaf lihi inay u codsato waxaa in laga daayo waayo xadka in laga baajiyaa ma bannaana sidayna u bannaanayn xadkaa in laga baajiyaa aynay u bannaanayn markuu xadka galay ruuxu dabadeed ayaa in la codsadooo la doono in laga baajiyaana aynay bannaanayn waayo waa shay dembi ah saas aawadee shafaaca in laga sameeya ma bannaana haddiiba laga sameeyana in la aqbala ma bannaana usaamat bnu zayd ma garanayn xuduudda inaan shafaaca gelin ma garanayn saas aawadeed nebigu wuxuu u sheegay sala allahu aleyh wasalam xad inaan laga shafeeca qaado laakiin maadaama aanu garanayn nebigu ma dagaalin ma canaanan tacsiir kale kuma samayn bes xukunkunbuu u sheegay waxay ku tusinaysaa ciddii masale aan garanayn oo garashola ugu dhacda in loo bayaaminayo xukunku loo sheegaayo laakiin aan lagu canaananayn taasna waa laga qaadanaya waxyaalaha laga daliishanayo waxaa ka mid a iyadoo aan ruuxa la dhaarsan arrin muhima ah hadduu sheegaayo inuu dhaaran karo oo allah ku dhaaran karo waayo nebiga sala allahu alayh wasalam lama dhaarsan haddana waa dhaartay nebigu calayhi salaatu wasalaam waayimu llah waa kaa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam wuxuu dhaaranaya waa tawkiid arrinka u adkaynayo waxaa kaloo laga qaadanaya umuuraha caddaynta la caddaynaayo in lagu mubaalaqoodaa oo si cad marka waxa weeye si loogu caddeeyo usluub marka waxa weeye mubaalaqa ku jirta in loogu caddeeyaa inay tahay markaa mid mashruuca waayo faatima binti rasuul sala allahu alay wasalam waxba ma xadin laakiin nebigu si ugu caddeeyo ruuxna xadka inaan laga cafinayn ayuu wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartaye haddii faadimo oo ina muxamed ahi bimacnaa faadimo binti rasuul sala allahu aleyh wasalam faadimo oo ina rasuul ahi calayhi asalaatu wasalaam hadday waxadi lahayd gacanta waa jari lahaa baa nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam marka waxaa laga qaadanayaa inaan cidna xadka laga daynayn baa laga qaadanaya cidna inaan xadka laga daynayn ayaa laga qaadanaya masalada kale xadiidku inoo sheegaya waxay ku saabsan tahay caariyada shayga la soo toobal caaraysto hadduu ruuxu dafiro intuu caariyaysto inay sariqadii la mid tahay oo tuuganimadii la mid tahay xadkana saa lagaga jaray daahirka riwaayada muslim saxiixa ku soo wariyey saasay tilmaamaysa madaahibtu waa isku khilaafeen caariyada haddii la dafiro xad ma ka imanaya oo xaddu sariqa ma ka imanaya mise kama imanayo jamaahiirta culammadu waxay leeyihiin maya kama imanayo waana siday ku tageen shaaficiyada iyo maalikiyada iyo xanafiyadu siday ku tageen weeye iyo riwaaya can imaam axmed marka jumhuurku waxay yidhaahdeen caariyo la caariyaystay oo la dafiray gacanta looma goynayo sariqa ma noqonayso waxay u deliishadeen laa qaطca calaa khaa'inin xadiiska ku soo arooray gacan goyn male oo gacanta lama goynayo ruux khaa'in ah ruuxan wax caariyaysanaya oo toobal caaraysanaya oo dabeedna wixii dafirayaana waa khaa'inun laysa ila waa khaa'in bes xadiiskaa kalena waxaa lagu hayaa inaan khaa'in gacanta la goynin marka jumhuurku saasay mareenoo waxay yidhaahdeen caariye la dafiray ama wax la toobal caaraystay oo la dafiray gacanta looma goynayo xadiiskan maxay kaga jawaabeen jumhuurku xadiiskan waxay kaga jawaabeen waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa markii dambe inay waxadday waayo waa riwaayo ka mida ah riwaayaadka xadiiska kaanat imra'atun tastaciiru lmataaca wa tajxadu xadiidkan riwaayaadkiisay ka mid tahay riwaayada kalena waxay ku caddaynay wax cadday ana qurayshan ahamahum sha'nu lmakhzuumiyati alatii saraqat marka shay maxruuza ah oo xirsi mili leh si khufyaa in loo qaato ayaa sariqadana la odhan jiray arrinkan kale waxaa la sheegayaa sha'nigeeda iyo xaalkeeda ayaa la tacriifinaya marka ujeeddada waxaa looga jeedaa markii hore caadadeedu sidaa ahayd siday caariyada u qaadan jirtay u dafiri jirtay markii dambena halkaas sii dhaaftay waddada yari waddada weyn bay kugu riddaa dabeedna sariqadii caddayd bay la timi markii dambe marka macnaha lagu xambaarayaa sidaas yadaa weeye bay yidhahdeen xaalkeedaa sidaa lagu sheegay inay sidaa ahaan jirtay laynagu tacriifinayaa laakiin markii dambe waxay sababtay siday taa u caadaysatay inay tuugo cad la timaado madhabka xanaabilada sidooda muctamadka ahi waxay tahay asxaabta badankoodu asxaabta xanaabilo badankoodu ay ku tageen waxaa la caariyeysto haddii la dafiro in marka gacanta lagu goynayo sariqadana ay ka mid tahay qolyaha daahiriyada laftooduna sidaa way qabaan marka madaahibta afarta marka laga eegaayo mufradaadka waxaa ka mida ay xanaabila la gaar noqotay in ruuxii wax caariyaysta ama toobal caaraysta oo dabeedna dafiraa inuu tuug noqonayo gacantana lagu goynaayo laakiin madaahibtii kale waa kala gaar noqdeen inkastoo bacdulxanaabila riwaayada kale imaam axmed laga soo wariyey ay doorteen waana sida khiraqi iyo abulkhataab yani markaa ay doorteen wey iyo saaxibu sharxi lkabiir oo isaguna markaa ibnu qudaama isaguna ah yani qudaamiyiintuu ka mid yihi muwafaq ibnu qudaamihii muqniga lahaa waa ibnu qudaamo kaleo isku ay qaraabo yihiin khiraqiguna waxa weeye waa sheikha leh matniga matni ay xanaabiladu ka daba dhaceen oo shuraax badan leh ayaa waxaa la yidhaha matn khiraqi matni mukhtasara oo muqniga ibnu qudaame wuxuu sharxayaa matniga khiraqiga wakadalika sharxu lkabiirku isaguna wuxuu sharxayaa matniga khiraqiga marka shuruux fara badan buu leeyihi culamo badan baa sharxday xanaabilada qaarkoodna waaba qaybi jireen calaa kulli xaal maadaama ixtimaal leedahay oo xadiiskii markaa marna uu sheegayo waa xadday marna uu sheegaayo waa caariyeysatay khaa'inka inaan gacanta la goynna ay adilo leedahay ixtimaalaad baa ku jira waa shubho dhici karto in xukunkii ay baajiso xuduuddana waxaa la yaqaanaa shubahaadka in lagu daafaco culamada qaarna ijmac bay ku soo naqliyeen in xuduudda shubahaadka lagu daafaco ijmac bay ku soo rareen marka insha allahu sida jumhuurka ayaa fiican masale kale haddaynu yaro tilmaano waxay tahay xadka goortaan la cafin karin oo la baajin karin waxay tahay marka la soo gaadhsiiyo imaamka ama xaakimka la soo gaadhsiiyo laakiin intaan xaakimka la soo gaadhsiin ciddii ogeyd waa ka baajin kartaa oo masalan oo kale hadday ciddani wax ka xadday wuxuu u door leeyahay inuu xaakimka gaadhsiiyo si xadka looga jaro iyo inuu iska cafiyo o iska daayo nin baa nabiga sala allahu aleyh wasalam nin u keenay oo yidhi ninkani waa i xaday xaditaankii baa ku caddaaday markuu ku caddaaday xaditaankii uu xaday ayaa nebigu amray calayhi salaatu wasalaam in gacantiisa la jaro markaasaa ninkii yidhi yaa rasuula allah waa cafiyeye iska daa markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam hallaa qabla an ta'tiyanii bih may ahaato intaanad ii keenin yacnii hadday aniga isoo gaadho dee ma cafin kartid intaan arrinkan isoo gaadhin oo aanad isoo gaadhsiin may ahaato goortaad cafinayso yacnii goortaa hore waad cafin kari lahayd laakiin hadda markaa cafi baajinayaa ma jira xadka macnaha laga tilmaamaya waa sidaas tacaafu alxuduuda fima baynakum famaa balaganii min xaddin faqad wajab xuduuddu intay dhexdiinna tahay isu cafiya laakiin wixii xadi aniga isoo gaadhaa waa waajibay oo waa laazim marka waxa weeye in la fuliyo almakhzuumiya waa qabiilkay ka dhalatay jiribkay ka dhalatay waa makhzuum ibnu yaqada waa jirib ka mida jiribadii marka wuxuu ahaa jirib laandheeraa buu ahaa quraysh waxa ugu laandheeraysnaa laba jirib jirib waxa weeye waa kan marka la yidhaahdo makhzuum ibnu yaqada ee gabadhani ay ahayd jiribka kalena waa jiribkuu nebigu ka dhashay calayhi salaatu wasalaam oo qusay ibnu kilaab ah saasayna u sinnaayeen qusay ibnu kilaab iyo makhsuum ibnu yaqada waa laba ilmadeer oo rurma waana labada lafood ee ugu laandheeraysnaa quraysh bani makhsuum waxaa ka dhashay abujahl qusay ibnu kilaabna waxaa ka dhashay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo nebigu waa muxamed ibnu cabdillaahi ibnu cabdilmutalib ibnu haashim ibnu cabdi manaaf ibnu qusay ibnu kilaab marka haashim awowgii baa waxaa la yidhaahdaa qusay ibnu kilaab haashim waa laf hoose waa nebiga awowgiisa labaad awowgiisa saddexaad waa cabdimanaaf awowgiisa afraadna waa qusay ibnu kilaab saasay u sinaayeen marka qusay ibnu kilaab iyo makhzuum ibnu yaqada ayaa siman marka gabadhan reer bani makhzuum ah ee laandheeraha ah miyaa gacanteeda la jarayaa bay yidhahdeen markaasaa nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam xadka cid laga baajinaya inaan u jirin ee eh, haddii faadumo inan rasuul ahi ay waxadi lahayd in gacanta laga goyn lahaa yani sidaas ayuu tilmaamay baabu xaddi alkhamri can anas bni malikin radia allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalam utiya birajulin qad shariba alkhamra anas ibnu maalik waxa uu sheegay ana anabiya sala allahu aleyh wasalam nabiga utiya birajulin loo keenay nin ninkaasoo qad shariba alkhamra xaqiiqe a cabbay khamri cabbay fajaladahu bijariidatin naxwa arbaciin fajaladahu waa garaacay nebigu sala allahu aleyh wasalam bijariidatin dhengad buu ku garaacay jariidadu waa xawr yar ama dhengad yar oo markaa waxaa geed timireeda wuxuu ku garaacay bijariidatin dhangad yaroo geedtimireed uu ku garaacay naxwa arbaciin waa dhangad khafiifa yacni afartan markaa waxa meelahaasuu ku garaacay yani jeedal ama garaac qaala wuxuu uhi wafacalahu abu bakrin wuxuu yidhi anas waxaa kaloo sidaa sameeyey oo afartankaa jeedal ku dhuftay ruuxa khamriga cabbaa abu bakar falama kaana cumaru istashaara annaas markii cumar wakhtigiisii ay ahayd oo cumar imaaradiisii la helay wuxuu la shawroo la tashaday dadka fa qaala cabduraxmaani ibnu cawf wuxuu yidhi oo ina cawf ahi akhafu alxuduudi amaanuun xuduudda waxaa ugu khafiifsan oo ugu sahlan siddeetan baa xuduudda ugu khafiifsan oo ugu sahlan yacnii xadka ugu yari waa siddeetan jeedan fa amara bihi cumaru radia allaahu canh waxaa amray in siddeetanka jeeda laga jaro ka khamriga cabba cumar baa amray xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey laakiin lafdiga inoo qoran waa kii muslim bukhaarina waa soo wariyey oo lafdi ku dhow buu ku soo wariyey riwaayo kale waxay sheegaysaa fajaladahu bijaridatayn naxwa arbaciin wuxuu ku garaacay laba marka waxa weeye dhengadood oo yaryar ama laba xawd oo yaryar oo geetimireed ah geetimireed laga soo jaray ilaa arbaciin meelahaasuu ku garaacay xadiidkani wuxuu ka warramayaa ruuxa khamriga cabba in la jeedluu ka warramaya marka waxaa laga qaadanayaa khamriga inuu leeyahay xad inuu leeyahay xadkaasina inuu yahay jeedal waxa ciqaabta caynkaasa loogu sameeyey oo loogu sharciyeeyey waa lixifdi alcaql waa sida caqliga loo dhowro loo ilaasho managa ka soo hadallay xuduudda iyo qisaastaba in daruuriyaadka lixda ah ee waaweyn ilaalinta la ilaalinayo loo sharciyeeyey waa inagay soo sheegnay waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar labaduba ka khamriga cabba inay jeedleen afartan jeedal ama afartan dhegadood inay ku dhufteen dhegado waaweyn maaha waa qaar yaryar waxaa kaloo laga qaadanaya cumar bnu khadaab radia allaahu canhu masaa-isha ku soo dariya inuu saxaabada kala tashan jiray isagoo ku camal falaya wa amruhum shuuraa baynahum waxaa laga qaadanayaa saxaabadu inaynay u arkin xad go'an oo aan laga kordhin karin lagana yarayn karin khamriga cabbitaankiisa inaynay sidaa u arkin hadday sidaa u arki lahaayeen may ziyaadiyeen tashina kama yimaadeen ee markaa inta aan ku jaan go'nayn bay u fahmeen inay tahay saasay uga tashadeen saasay markii dambe ra'yi ahaan ay saxaabadii isla qaateen wakhtigii cumar in siddeetan jeedo laga dhigo axaadiista marka lagu soo wariyey xadka marka laga jarayo shaaribulkhamriga waxay tilmaamayaan naxwa arbaciin bimacnaa afartan ilaaba ilaa inay ku go'nayn ay dhici karto inay wax raaco ama ay dhici karto inay wax ka dhinmaan afartan meelahaas inay marka ahay marka taas waxa weeye muxadad intaa inayna ku ahayn oo marka waxa weeye qaطcan lagana ziyaadin karin lagana yarayn karin inayna saa u fahmin baa ka muuqata markii arrinkaas waxa weeye uu cumar soo dhigay cabdiraxmaan ibni cawf baa wuxuu yidhi xuduudda waxa ugu yar wuxuu ka hadlayaa xuduudda kale aan khamriga ahayn wuxuu ka hadlayaa xuduudda kale xadka khamriga aan ahayn waxaa ugu yar siddeetan jeedal oo xaddulqadfi baa ugu yar fajliduhum amaaniina jalda siddeetan jeedal garaaca marka xuduuddii kale maadaama uu ugu yar tahay siddeetan jeedal siddeetankaa jeedal in laga dhigaa markaa mala fiican saasuu soo jeediyey cumarna waa ku waafaqay sidii sidiibuu ka dhigay saxaabadii kalena kuma inkirin culamada qaarkood waxaabay yidhahdeen ijmaac bay tahay inkastoo culamada qaarkood leeyihin masaladan ijmaaca markaa kama iman laakiin culammada qaarkood baa sidaa u dhigay madaahibtu waxay haddaba ku kala duwan yihiin xadka shaaribulkhamrigu waa intii madaahibta qaarkood waxay qaateen siddeetankii bay qaateen markaasaa waxay yidhahdeen xaddu shaarib alkhamri wuxuu noqonayaa siddeetan jeedal buu noqonayaa waana sida jumhuurku ay ku tageen badanku saasay mareen facalaykum bisunatii wa sunati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina min bacdii caduu calayha binnawaajid waxay leeyihin waa sunnadii khulafaau raashidiinka waxay leeyihin saxaabadiina waa ku ijmaaceen oo waa ku waafaqeen marka masaladu waa ijmaac ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan xadku waa afartan waxa afartanka ka siyaado ahi axwaasha qaarkood waa lagu kordhin karaa tacsiir bay noqonaysa hadday maslaxo ula muuqato imaamka ciko dheeraadii waxay noqonaysaa mid waxa weeye aan laasim ahayn culamada qaarkoodna waxaabay ka dhigeen xadku wuxuu ku kooban yahay afartankaas uu ku kooban yahay yacni saasay ka dhigeen marka shaafici wuxuu qabaa yacni xadka khamriga in la cabbo xadkeedu waa afartan jeedal weeye afartan jeedal weeyaan marka calaa kulli xaal inta kale ziyaadada ah waxaa lagu xambaarayaa uun sida ay culammada qaarkood tilmaameen ijtihaad inay tahay saxaabada qaarkood ka dhacay saasaa lagu xambaaraya saxaabada inay ku ijmaaceenna waxaa laga garanayaa dee khaliifadii ka horraysay cumar oo abubakara wuxuu jeedlay afartan jeedal khulafadii ka dambaysayna waxay jeedleen afartan jeedal waxaanay cabbireen yani waxa weeye cali miyuu ahaa wa kullun sunna yani nebiga iyo abubakar waxay jeeddeen afartan jeedan cumarna wuxuu jeedlay siddeetan jeedan wa kullun sunna labada mid walibana waa sunne yacni saasu cabira sida muslim saxiixa ku soo wariyey calaa kulli xaal labada weji waxa fiican wejiga ah afartanka markaa ayaa markaa sii fiican ka kalena dee wejuu leeyaho waa taa saxaabadii ay sameeyeen markaa weeye khamri haddaba maxaa la yidhahdaa khamri waxaa la yidhahdaa sida jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen oo ay ka mid yihiin madaahibta saddexda ah maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabiladu ay ka mid yihiin iyo ahlulxadiis waxay ku tageen wax kastoo wax sakhraamiya ayaa khamri ah waana sida nusuustu ay sheegayso nusuustay raaceen oo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu uhi kullu muskirin khamrun kullu muskirin xaraam kullu khamrin xaraam saddex jumlo weeye mar wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kullu muskirin khamrun wax kastoo wax sakhraamiya waa khamri wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kullu muskirin xaraam wax kastoo wax sakhraamiya waa xaaraan wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kullu khamrin xaraam khamri kasta waa xaaraam intuba saxiixay ku sugan yihin farqina ma kale laha inta yar iyo inta badan haddii waxa la cabbayaa uu yahay wax muskira in in yar laga cabbay iyo in in badan laga cabbay farqi ma kale laha mid walba xadku waa ka imanaya maa askara kaiiruhu faqaliiluhu xaraam sida nebiguba yidhi sala allahu aleyh wasalam waxay intiisa badani wax sakhraamiyaan intiisa yarina waa xaaraan maa askara kaiiruhu faqaliiluhu xaraam maa askara alfaraqu minhu famil'u lkafi minhu xaraam waxa uu yidhi nabigu sala allahu aleyh wasalam maa askara alfaraqu minhu alfaraq waxaa la yidhahdaa siday culammadu sheegeen waa lix iyo tobanka rodol waxa lix iyo tobankiisa rodol wax sakhraamiyaan haddii lix iyo toban rodol laga isticmaalo lagu sakhraamayo famil'u lkafi minhu xaraam baabaca muggeed in laga isticmaalaa waa lixiyo toban rodol ka warran farqi ma kala laha nooca laga sameeyey khamrigaas in cinab laga sameeyey iyo in ashyaa kale laga sameeyey wax farqiya ma kala leh sidaasay jamaahiiru ahlicilmi ku tageen nusuustana ku tusinaysa qolyaha markaa xanafiyadu madhabulxanafiya yagu waxay mareen khamri waxaa la yidhaahdaa wixii wax sakhraamiya lagana sameeyey cinab laga sameeyey cinab haddaan cinab laga samayn khamri lama yidhahda yidhahdeen shardi waxaaba cinab laga sameeyey geedka cinabka la yidhaahdo wax laga sameeyey waa inuu yahay haddii wax cinab laga sameeyey aanu ahayn walow waxba sakhraamiye khamri lama yidhaahdo nabiid bay yidhaahdeen waa la yidhaahdaa nabiidkuna khamri ma aha walow muskir ba ha noqdo markii la laysaa maxaa ku tidhaahdeen waxay yidhaahdeen luqatulcarab ayaa loogu yaqaanay khamriga inuu yahay wixii wax sakhraamiya ee cinab laga sameeyey saasay yidhahdeen marka xadku wuxuu ku gaar yahay bay yidhaahdeen xanafiyadu waxay odhanayaan xadku wuxuu ku gaar yahay shaygaa wax sakhraaminaya ee cinabka ka soo jeeda marka la cabbo ayaa xadku ka imanaya ee shaygu waxa sakhraamiyabae haddaan cinab laga samaynin oo cinab ka soo jeedin uuna wax sakhraamiyaba waxaa loo kala qaadayaa inuu ku sakhraamo inuu ka cabbay iyo wax ka yar inuu ka cabbay xanafiya saa odhanaysa qadarka lagu sakhraamayo wax ka yar hadduu ka cabbay cinabna aan laga samaynin maaddadu ba ha ahaatee tacsiir iyo ciqaab lagu samaynaya ma jiro waddee xaaraan lama iman waayo khamrina ma cabbin mana sakhraamin labada midna ma dhicin hadduu khamri cabbi lahaa walow yaanu kuba oo qadarka wax sakhraaminaya ka cabbine xadkaanu ka jari lahayn bay dhahay hadduu wax muskira intuu cabbo uu ku sakhraamona nisbada lagu sakhraamayo hadduu ka cabbana cinab wax ka soo jeedaba yaanu ahaane markaana tacziir baanu ku samayn lahayn cuquubo edbin ah oo xadka ka hoosaysa labada midnaba haddaanu dhicin oo wuxuu cabbay khamra aynay ahayn bimacnaa wax cinab ka soo jeeda oo muskira aanu ahayn qadar wax sakhraamyana aanu ka cabbin shaygan kale uu cabbay waxay leeyihiin cuquubo lagu samaynayaa innaba ma jirto laa xad walaa tacziir liannahu maa shariba alkhamra walaa shariba muskira marka waxaan cinab ahayn inta wax sakhraamisa bes in laga cabbo keliya ayaa xaaraan ah wixii ka yaray xaaraan ma laakiin khamrada inteeda yar iyo inteeda badanba waa xaaraan bay yidhahdeen mid walbana xadkaa ka imanaya tafsiil noocaasay la yimaadeen oo iyagu cindigooda ay kala yimaadeen iyo ijtihaadkooda laakiin sida saxani waa sida jumhuuru ahlicilmi ay ku tageen markii iyaga lagu yidhi qolada xanafiyada war axaadiistii nebigaa sheegaysa kullu muskirin khamrun iyo maa askara kaiiruhu faqaliiluhu xaraam kullu muskirin khamrun wax kastoo wax sakhraamaya waa khamri waxay yidhahdeen nebiga waxaa lala soo diray sharciyaadka inuu caddeeyaa lala soo diray ee luqada iyo afkay dadku ku hadlayaan inuu caddeeyo nebiga looma soo dirin afka ay dadku ku hadlayaan baana lagu yaqaanaa waxa khamriga iyo waxaan khamriga ahay dadka af cusub inuu baro nebiga looma soo dirin tacaabiir fiican maaha marka maadaamay sidaas tahay wuxuu sharci ka sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo axkaam sharciya uu sheegay waa cala alra'si waalcayn sideedaa loo qaadanaya laakiin luqadii dadka inuu beddelo oo siday u yaqaaneen si aan ahayn inay ku hadlaan uu ka yeelo mid loo soo diray maaha yacni sida ay cabbirayaan waxa weeye ma fiicna waana muxaamaatan lilmadhab yacni sida markaa madhabku yahay bay doonayeen inay daafacaan dabeedna difaaci halkaa la maray bacdigood halkaa la maray saxiixu waxay tahay sida jamaahiiru ahlicilmi ku tageen ayaa saxiixa nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheego waa in la aqbalaa oo loo hoggaansamaayo la raacaa lama odhan karo waxbaan ku raacaya waxna waa ku diidayaa ama waxna waa khilaafaya waxna waa raacaya lama odhan karo nebigu waa waajibu litibaac in la raaca waajiba axkaam sharciyaanu caddaynayaa markan lafteeda marka wuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam kullu muskirin khamrun iyo kullu khamrin xaraam xukum sharcigana waa tahay oo waa sheegaya ta kale xadiiska saxiixa ku soo arooray wuxuu sheegayaa tilmaamaya muslim saxiixa kusoo wariyey khamriga markii la xaaraantinimeeyey oo taxriimka khamrigu soo degay shan nooc oo khamriga laga sameeyaa madiine yaallay khamri cinab ka samaysan madiine maba ool bay sheegaysaa xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey laakiin shan noocoo kala duwan oo kaloo aan cinab ahayn khamre laga sameeyey ayaa taalay qacanna waxay soo gudagelaysay nusuusta khamriga sheegaysa in la xaaraantinimeeyay soo gudagelaysay meel uga baxaysa ma jirin dadkiina war kale kamay keenin may odhan kuwaannu haysannaa khamri ma aha khamri baana la xaaraantinimeeya khamriguna waa wixii cinab ka soo jeeda saxaabadii marnaba saa ma odhan waa u hoggaansameen markii la qubo daadiya khamriga lagu yidhina waa daadiyeen oo dariiqyada madiine ku daadiyeen marka adiladaasi waxay caddaynaysaa kala duwani in waxa weeye wax kastoo wax sakhraamiya noocii la doonaba ha laga sameeyo maaddaduu doona ha ahaado inuu khamri yahay xaaraan ah xadkiina ka imanayo saxdu waa sidaas qowlkaas ayaa xaq ah sidaas waxaa kaloo laga qaadanayaa shayga wax sakhraaminaya noocu doonaba ha noqdo hadduu intiisa badani wax sakhraaminayso in yar in laga isticmaala inaynay banaanayn maa askara kaiiruhu faqaliiluhu xaraam waa inagii sheegnay waxay intiisa badani wax sakhraamisaa intiisa yari waa xaaraan waxaynu hadda ognahay qaadka baalka la yidhahde la isticmaalo qaadku waa maaddo maandooriyaa ah weeye oo maankii waa doorinayaa taasiirkiisuna waa kala badan yahay qaadad kala duwan baa jira qaadka ugu ta'siirka khafiifsani waa ka yaman ku sugan ee yaman laga beero labada noocee kale midna etoobiya laga beero midna markaa kenya laga beeraa labaduba ka daran ka yaman laga beero noocyada qaadkee ugu khafiifsani waa nooca yaman waxaana ugu daranna ka laga beero kenya laga beero ee la yidhahdo waa nooca ugu khatarsane ugu daran waxaa labada u dhaxeeya kan etoobiya udhexeeya marka qaadku isku duuduubo waa maandooriye kamiyo badan marka laga isticmaalo ruuxii marka ammaankiisii waa doorinaya waa beddelaya nebiguna waa ka inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam maa askara kaiiruhu faqaliiluhu xaraam waxaa intiisa badani ay wax sakhraamiyaan intiisa yari waa xaaraan maa askara alfaraqu minhu familulkafi minhu xaraam waxaa lix iyo tobankiisa rodol waa ay wax sakhraamiyaan haddii lix iyo toban rodol laga cuno ama laga cabo fa milulkafi minhu xaraam sacab muggii in laga cunaa ama laga cabbaa waa xaaraanoo ma bannaana bal ka warran lix hadduu qofku cuno biyo raaciyo suu noqonaya tala saa u maranaysaan maaha inuu wakhti badan fadhiyo marba in yar cuno laakiin lix iyo tobanka rodol intuu cabbay buu biyo raaciyey wakhti yar oo markaa deg degu ku cunay siduu noqon lahaa yacani waxa weeye garashadiisi iyo maankiisu ma joogeen waxyaalo oo facaa'ila oo markaa waxa weeye tilmaamaya in maankoodu isbedelayna waa ka dhacaa sida dubaabka ama curiga sheekada la yidhaahdo ay sheegaan baa dee waxay ka warramayaan ruux caqli caqlile warkii maaha wuxuu leeyahay markaa xalay oo dhan currigii baan ka seexan waaya ama aanoo soo jeedo marka waxaan currigii intuu soo cararo un um baan markaa yani marba dabadu ii go-ays ya waxyaalaha noocaasi khalkhal maskaxdii ku yimi weeye waxaana sababay isaga bahalkaasaa sababay qaadkaas marka waxa weeye baalkii waa dhibaato badan yahay adraartiisa iyo dhibaatadiisuna waa fara badanta qolyaha caafimaadkuna waxay sheegeen waxyaalo badan oo caafimaadka uu ku baabi'inayo inuu leeyahy wax badanoo ka midana waaba aragnay dadkan khaahaayiraya ee markaysaa xaa dabeed odhanaya hebel ba ay daba socdo oo qaarkood ay waxlaynayaan ama qaarkood ay maryahaba dhigayaan dhakhaatiirta marka loo geeyo dawada la siiyo way ladnaanayaan lakiin dhakhaatiirtu waxay kala dardaarmayaan balwadii ha laga ilaaliyo ninkii caadi buu noqonaya markuu dawadaa isticmaalay muddo laga joojiyo yani qaadkii laga joojiyo muddo dabadeed markuu ku laabto halkiisii buu ka miisayaa ya waalidii baa soo noqonaysa kuwii miirka qabay ayuu waalayaa yani caqligii iyo maskaxdii saasuu u tagsiinaya saas aawadeed waxaa laga qaadanayaa inay waxa waxaweye iyaguna khamriga raacayaan ay shabah ku leeyihiin cumar بن khaaab waxau hi الله allahu canhu nazla taxriimu alkhamri wa hiya min alcinabi waltamri walcasali walxindati walshaciir walkhamru maa khamara alcaql cumar baa odhanaya taxriimu lkhamri wuxuu soo degay iyada oo uu cinabka iyo timirta iyo malabka iyo xindada iyo heedda uu ka samaysan yahay alkhamru maa khamara alcaql ayaa la yidhaahdaa caqliga zuuriya waxaa leeyahay khamri yani luqada markaa waxa carbeed dee raggii yaqaanee sariiqada u ahayd weeyi haddana wuxuu tilmaamayaa khamrigu inuu yahay wixii caqliga dooriya inuu yahay marka warkay odhanayaan xanafiyadu luqatulcarab waxaa lagu yidhahdaa khamri wixii cinab laga sameeyo maankana dooriye ayaa la yidhaahdaa waxay caddaynaysaa inaana sax ahayn baabu taziir wa can abi burdata hani ibnu niyaar albalawiy alansaariy radia allahu canhu anahu samica rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul abu burdata bnu niyaar waxa uu sheegay inuu rasuulka sala allahu aleyh wasalam maqlay yaquulu xaaluu odhanayo laa yujladu fowqa casharati aswaatin ila fii xaddin min xuduud illaah laa yujladu lama garaaco lama jeedlo yacni yaan la jeedlin oo la garaacin baa loo jeedaa fowqa casharati aswaatin toban jeedal wax ka koreeya yaan la garaacin ilaa fii xaddin min xuduud illaah xad xuduudda ilaahay ka mida mooye shay kale yaan toban jeedal wax ka badan lagu garaacin marka laa yujladu waa nafyun yuraadu bihi nahyu lama garaacaayo yacni yaan la garaacin siiqadu waa khabar laakiin waxaa looga jeedaa nahyi ayaa looga jeeda wuxuu xadiiskan shiikhu u keenay tacsiirtu u keenay oo dunuubta dadku ay galaan cuquubaadka ka yimaada midna waxaa la yidhaahdaa xuduud baa la yidhaahdaa midna waxaa la yidhaahdaa tacaasiir baa la yidhahdaa tacsiiro tacsiirtu waa cuquubo aan muqadar ahayn oo aan jaan go'nayn ee ijtihaad aqbalaysa ay dhici karto in la badyo iyo in la yareeyo mid walba aqbali karto marka dembi kasta waxaa laga samayn karaa cuquubo ayaa laga samayn karaa marka cuquubada aan cuquubo xada ahayn in laga badiyo toban jeedal ma aha waa inay noqdaan toban jeedal iyo wixii ka yar ama toban jeedal ama wax ka yar waxyaalaha ku saabsan edbinaha cid la edbinaayo oo ta'diib loo garaacayo ama ha noqdaan dumar ama ha noqdaan caruur ama ha noqdaan yacni markaa khadamo iyo cid shaqaynaysa ha noqoto waa inay noqotaa shay khafiifa waa inuu noqdaa garaaca dumarka la garaacayo hadday dhacdo inay markaa mukhaalafo ay la yimaadaan ama ninka ay diidaan ama wax la mida waa garaac waxba bararinayn waa garaac yar oo khafiifa darbiga aayaddana waa lagu amray axaadiistuna waa sheegtay axaadiistu waa sii caddayso idribuuhunna darban hayra mubarix waxaa garaacdaan dumarka garaac waxba bararinayn waxaa la mida ubadka marka la edbinaayo garaaca la garaacaya waa garaaca khafiifa oon waxba bararinayn aan jidhka dilaacinayn bararna keenayn mar walbana dee in la garaaco ma ahee awqaadda qaar baa la garaacaya awqaadda qaarna waxaa markaa siyaalo kale ayaa loo irshaadinayaa ama loo hanjabayaa ama loo tilmaamayaa mar usluubka tarhiibka cabsigelinta mar rajogelinta mar canaanta ila canaanta qudheeda waa nooc tacziira ruuxa in la canaanto oo la dagaalo waa tacsiir erayga kulia lagu odhanaya nooc tacsiir ah taqsiir bay ka dhigan marka saas yadaa weeye ahlucilmiga qaarkood xadiiskan waxay ka deliishadeen cuquubo kastaoo xuduudda la yaqaano aan ahayn ciqaabtooda toban jeeda lagama badin karo ahlucilmiga qaarkood sidaas bay ka deliishadeen oo xadiiska u fahmeen bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen muraadka looga jeedaa waxay tahay cuquubada ta'diib looga jeedayo edbin ayaan laga badinayn toban jeedan laakiin cuquubada xaakimku samaynaayo oo dembi la galay uu ka samaynayaa in toban jeedal ay ku xadidan tahay ma aha sababtuna waxay tahay erayga xad ayaa macnaha istilaaxiga loo yaqaano iyo macnahay nusuusta ugu soo aroorto ayaa farqi u dhexeeya xad isilaaxan waxaa loo yaqaanaa waa cuquuba muqadara lidunuubin makhsuusa cuquubaatun muqadaratun sharcan lidunuubin makhsuusa ciqaabo la qadaray sharciga gudihiisa oo dembiye gaara u sugnaaday waa dhowr dembi taasaa waxaa la yidhahdaa xuduud waa isilaaxi taas haddaba sharcan maxaa loogu isticmaalaa sharcan macnaha loogu isticmaalaa xuduud waa ka waasacsan yahay sidaas xadku waxa weeye waa wax kastoo kala sooca xalaashiyo xaaraanta saas aawadeed dembi kasta oo lala yimaadaa waa xad sharci alfaasil bayna alxalaali walxaraam tilka xuduud allahi falaa tactaduuha tilka xuduud allahi falaa taqrabuuha waman yatacadda xuduud allahi faqad dalama nafsa yacnii iyadoo laga warramayo mar soonkii laga warramayo mar dalaaqii laga warramayo ayaa waxaa laynoo sheegayaa waa xuduuddii ilaahay xuduudda ilaahay oo soonka ku sugan maxay tahay xalaashii iyo xaaraantii baa la kala xadidaya kala xadaynaysa yaa wakhtina inuu wax cuno oo wax abbo mufadiraadkii la yimaadaa u xalaalaho u bannaan wakhtina xaaraan bay ka tahay waa xad tilka xuduud allahi falaa taqrabuuha iyadoo alaaqyadii laga warramayo ayaa laynoo sheegaya xuduud ilaahi tilka xuduud allahi falaa tactaduuha waman yatacadda xuduud allahi faulaa'ika hum aalimuun wuxuu kaloo allah yidhi waman yatacadda xuduud allahi faqad dalama nafsah marka awaamirtiiyo nawaahidii waa xuduud marka muraadka looga jeedaa waxay tahay laa yujladu fawqa casharati aswaatin ila fii xaddin min xuduud illaah yacni shay yacni markaa xaaraan ah oo lala yimi mooyaane wixii kale oo dhan waa cuquubaadkii ta'diibka ahaaye ama ubad la garaacayey ama dumar la garaacayey ama khudaam la garaacayey lagama badin karo toban jeedal ahlucilmiga qaarkood saas yadaabay u dhigeen ama ciqaabada lagu samaynaayo dadka dembiyada la yimi walow dembiyadan gaarkaaba yayna noqonayn way iskhilaafi kartaa marbay jeedal noqon kartaa jeedalku mar buu badan karaa mar buu yaraan karaa mar buu xadhig noqon karaa mar buu waxa weeye dagaal noqon karaa ila qofka la dagaalo oo la canaanto canaan kulul mar buu noqon karaa yacni waxa weeye in nafyiyo wax la mida lagu sameeyo mar buu noqon karaa waxawe maal in markaa lagu taqsiiro sida ahlucilmiga qaarkood ay qabaan waman manacaha fa ina aakhiduuha wa shatra maali marka waa kala duduwanaan kartaa marka calaa kulli xaal aqwaal baa ku sugan arrinkaas laakiin sida fiicani waa sidaa dambe weeye saas aawadeed ba saxaabada qaarkood waxay yidhaahdeen marka laga hadlayo tacsiirada xadka waa inaan la gaadhsiin madaahibta qaarkoodna saa waaba qaateen oo waxay yidhahdeen tacsiirtu ma gaadhi karto xadkii qadarnaa ee waa inay ka yaraataa masalan oo kale xuduuddii qaarkood waxay noqonayaan siddeetan jeedal qaar waxay noqonayaan afartan jeedal qaar waxay noqonayaan boqol jeedal marka waa inaan xadka la gaadhsiin qaarna waxay leeyihiin shayga la noocee ugu dhow xadkiisa waa inay ka hoosaysaa laakiin hadday noqoto garaac badan in la garaacayo waa in loo kala qaybqaybiyaa bay culamada qaarkood yidhaahdeen masale maantoo kale laga jaray toban haddana maalmo dabadeed baa laga jaray toban kale haddana maalmo dabadeed baa laga jaray toban kale yacni qaab caynkaasoo kalea carruurta garaacooda in aad la ysaga jira weeye oo carruurta garaaca la garaacayo waa in aad iyo aad laysaga ilaaliyaa hadday waalidada tahay iyo hadday markaa macallimiinta tahayba waana dhacday macalimiinta qaarkood in dee waxyaala khatara ay ku dhufteen caruuraha qaarkood ama ha noqoto inay waxa weeye qaarkood ay saa u dhirbaaxeen labada dhegood ka dhirbaaxeen oo ay qaarkood dhega beeleen labada dhegood buu markaas saa ku soo yidhi markaasaa labadii dhegood markuu ku dhuftay waxay noqotay ilmuhu markaa inuu dhega doono waa arrin dhacay qaarkood inaanay markaa dhangadda u aaba yeelin oo deed markaa indhaha ay kaga dhufteen waxyaalo waaweyn oo nabarro waaweyn lagu sameeyeyna waa dhacday marka aad iyo aad waa in looga taxadiraa oo layska jaraa waana lagu dambaabayaa garaaca yacni markaa noocaasoo kale waa lagu dambaabaya garaaca edbinta looga jeedo ubadka garaaca la garaacaya waxay ka farac tahay garaacii la garaacayey dumarka ee axaadiista ku soo aroortay idribuuhunna darban hayra mubarrix garaaca garaacaan waxba bararin qofka dumarina waxa weeye waa insaan mukallaf oo caaqilo oo qaangaadho weyn weeye oo takaaliiftii sharcigu saaran tahay ilmaha yarna waa marfuucu lqalam caqligiisa kuma filla waxa uu la yimaadaana dee dembi uu ku dambaabayo loo qorayo ma aha marka la garaacayana waxaa looga jeedaa un dee ta'diib iyo tarbiyo ayaa looga jeedaa marka waa in layska jaraa iyadoo la cadhaysan yahay in la garaaco lagu ciil burburo waa in waxa weeye garaaca la garaacaya u noqdo garaac khafiifa ah. waa in la iska jiraa meelaha halista ah inaan lagaga dhufan wejiga in laga garaaca ma bannaana meelaha halista ah in wax lagaga dhuftaana ma bannaana garaaca la garaacaya waa inu noqda garaac khafiifa xadkiisa waa inaan la farabadin laa yujladu fawqa casharati aswaadin ila fii xaddin min xuduud illahi tacaala yacni toban jeedal in laga badiyaa ma bannaana inagii sheegayna haddeer marka ashyaa badan baa ku tacalluqaysa xadiiskii abi mascuud albadri ee muslim saxiixa ku soo wariyey wuxuu sheegaya abu mascuud albadri saxaabiga la yidhaahdaa wuxuu garaacayey addoon uu isagu lahaa markaasuu wuxuu yidhi acuudu billaah addoonkii baa odhanaya ilaahay baan magan galay wuxuu yidhi min shiddati alghadab ma maqlin cadhadu daraansho ay daran tahay daraaddeed ayaanan maqlin buuhi rasuulku arkoo soo socda addoonkii markuu arkay rasuulkii oo soo socda calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu yidhi acuudu birasuuli illaah waxaan magan galay rasuulka ilaahay markaasaan ka joojiyey buui ta hore ma maqlin buui markaasuu wuxuu igu yidhi buu ihi rasuulku sala allahu alayh wasalam lallaahu aqdaru calayka minka calayhi ilaahay waa kaaga awood badan yahay bimacnaa siduu adiga kuu awoodo inuu wax kuu yeelaa waa ka badan tahay si aad u awooddo inaad isaga wax u yeesho ya bimacnaa sida ilaahay kugu naxariisanayo aadna ugu naxariiso markaasaan waxaan idhi buu yidhi huwa xurun liwajhi illaah wejiga ilaahay daraaddii baan u xoreeyey waa xor markaasaa nebigu wuxuu igu yidhi buu yidhi abu mascuud baa odhanaya low lam tafcal lalafaxatka annaar haddaanad sidaa yeeli lahayn naar baa ku gubi lahayd haddaanad xorayn lahayn bimacnaa waxa kafaaro u ah garaacaad garaacday kafaara gud waxa u ah xorayntaad xoraysay ee haddaanad sidaa yeeli lahayn naar baa ku gubi lahayd baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka xadiiskaasaa cibro inoogu filan low lam tafcal lalafaxatka annaar saas aawadeed baabkaa waa inaan la fudaydsan aad yo aad waa in looga taxadiraa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk